allahuma anfacna ma calamtna wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma qala alimamu abu cabdillah mxamed ibn ismaaciil ibn ibrahim albukhari raximah llahu tacaala baabun ida ra'aa qawma yatanaajawna falaa yadkulu macahum baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa ra'aa markuu arko qofku qowman qolo yatanaajawna faqaaya sheekaysanaya oo si gaar ah oo khaasa u sheekaysanaya falaa yadkhul yuuna u gelin macahum ayaga macooda dadka sirta ama sheekadooda aan rabin in la maqlo in loo gala ma aha shir bay ku jiraan meel bay fadhiyaan laguguma yeerin wixii waa wax khaas ah in marka la dhex galo oo loo tago ama loo galo ma banaana waxyaalaha waxayna kamid tahay fuduuliyaadka ah ee loo baahnayn bay kamid tahay oo qofka muslimkaa la rabo inuu iska ilaaliyo inuu wax kasta ogaado meel kastana uu ka uu xaadiro wax walbana uu xogteeda ogaado sax maaha marka arrintaasuu musanifka baabaystay raximahu llah waa aadaabtii faraha badneed ee hadyiga nabigaha sala allahu aleyh wasalam ee nabigeenna uu na baray ayay ka mid tahay qala xadathana muxamedu qaala akhbarana cabdullahi qaala akhbarana dawuud ibnu qaysin qaala samictu saciidan almuqbiriy almaqburi ayaan maqlay buu leeyahay daawuud ibnu qays ba wuxuu leeyahay waxaa maqlay saciid almaqburi ibnu saciid yaquulu isagoo le marartu waxaan soo maray cala bni cumara cabdullahi bni cumar bn اkhadaab radia allahu canhu baan soo dul maray macahu rajulun waxaa la joogay nin yataxadathu la sheekaysanayay isaga iyo nin kale saxaabigaas jaliilkii ahe cabdullahi bin cumar la yirahday nin kalea sheekaysanayay fa qumtu ilayhimaa qumtu waan istaagay ilayhimaa labadooda xaggoodii waa u tagay oo ayaga baan dul istaagay buu yidhi falatama fii sadrii cabdullaahi bin cumar latama wuxuu dhurbaaxay fii sadrii xabadkayga xabadku saa igu dhuftay faqaala wuxuu yidhi idaa wajadta thnayni laba qof haddaad hesho yataxadathaani sheekaysani falaa taqum macahuma macood ha la istaagin walaa tajlis macahuma hana la fadhiisanin xataa tastaadinahumaa ilaa aad ka fasax qaadato ood idan weydiisato oo tidhaahdo maynii imaadaa iyo maynala fadhiistaa iyo aad tidhaahdo ha iska dhex istaagin oo la fadhiisanin intuu saa xabadka ugu dhuftay waa nooc yar edbin ah oo culeyr yar adkeeyey ku yar adkeeyey cabdullahi bin cumar waa saxaabi jaliila kuwana waa taabiciin waa ka weyn yahay waalidna waa u yahay mucalimna waa u yahay marka waa qof in la edbiyo ay tahay ka wax ka edbinayana isaguna waa mudan inu wax edbiyo faqultu waxaan idhi buu leeyahay qays baa dhahay daawud ibnu qays ba saciid ilmaqbur ba wuxuu leeyahay faqultu waxaan ihi aslaxaka allah yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow allah ku islaaxiye inamaa rajawtu waxaanun rajeynayay oon u jeeday an asmaca minkumaa labadiina inaan naga maqlo khayran khayr wax kale ooma jeedine waa intaasood labadan sheekhay wada hadlaaya wuxuun ka faa'iidaysataa ood khayr ka maqashaa baan islahaa sucaal la yihi khayrka waa baabkiisa khayrku waa meeshiisa mar buu maftuux yahay khayrku marna waxaa wey labada qof ba udhexaysa sheekada marka khayr baan raadinayay iyo in wanaagan ka dhagaystaan rabay arrintaasi ma aha lamana ogolo soo laba qof maaha arrintoodana afka iskuma saasaarayaan oo ma sheekaysanayaan ha u tegin ha dhex gelin sidaa wey leannahu waxaad hadlaynaysaa sheekadoodii iyo sirtoodii qofkii waxaa laga yaabaa dadka intooda badanna way xishoodaan oo waxay ka xishoodaan inay dhahaan how sir aha noo socota ama hadal khaasaan haysanaa ayna dhaaf inay qofka dhahaan way ka xishoodaan meeshaasa waxaa ku baaba-aysa waxay lahaayeen oo dan iyo brogram ah o dhan baa ku baaba-aya laga yaabo inuu shirkiba saa ku baaqdaba dantee rabeen isu saa ku baaqato aya waqti kalaas aragno yaa imaanaysa marka qofka haddii la yirahdo niyow hadal khaasaan wadana waxba lama yeelin waxba lama yeelin waa la dhihi karaa ah, xadiidka saasaan ka qaadanaynaa xadiid saxiixulisnaada weeyaan ibn abi shaybana wa soo saara isaguna qala raximahu llah xadathana maxamed bnu salaam qala akhbarana cabdulwahaab athaqafi qala xadathana khalidu can cikrima can ibni cabaasin qaal man tasamaca ila xadiidi qowmin man tasamaca qofkii dhagaystaa ilaa xadiidi qowmin qolo sheekado asaga looguma talagelin inuu dhagaystee asagaa yatasamac isdhagaysiinaya oo dhagaysanaya wahum lahu kaarihuun ayagoo nacaya oo inuu dhagaysto aan rabin buu dhagaystay subba waxaa lagu shubi buu nabigu yihi fii uduni dhegtiisa anuku rasaas ama macdan la dhalaaliyey oo dab oo naara yaa dhagaha lagaga shubaya waa waciid way wixii cadaab laiskugu goodiyo o cadaabkaas iyo waxaasa ah qofka la marin hadduu sameeyo waxaa laga garanaya dembiga inuu yahay dembi kabiira waa dembi weyn marka ha dhegaysanin dadka sheekadooda hadduu telefoonkooda noqdo iyo hadduu noqdo ayagii oo hadlaayo oo taas u hadli iyo hadday noqoto darishadahooda in la istaago oo dariishadaha laga dhagaysto ama ay noqoto in guriga gadaashiisa meelu laga dhagaysto ma banaana qofka in laxan dhagaysto ma banaana maxaa yeele waxay noqonaysaa tatabucu alcawraat dadka waxa ay qarsanayaan cawradoodii wey waa asturkooda wax khaas u ah nabigana alayh salaam waa ka digay weliba waciid shadiid ah wuxuu yihi man tatabaca cawrata akhiihi tatabaca allaahu cawratahu qofkii walaalkiis waxyaalaha u gaarka ahee ceebta ama cawrada ahe qof kale inuu ka maqlo uu ceeb u arko qofkii raacraaca dabagala ilaahay baa isagana ceebtiisa raacraaci qofku ilaahay raacraacana ilaahay waa ceebeynaya walow gurigiisa gudihiisa baa allah ka dhigay qofku ilaahay dabagalo oo ka shaqa dhigto subxaana watacaala ilahay asurkiisaa lagu jiraa oo nin walbaba waxa uu sameeyo iyo waxa uu la imaado o dhanba rabbi waa ka war hayaa laakiin ilahay asturkiisaa lagu nool yahay oo lagu joogaa hadduu ilaahay nagala laabto xijaabka iyo asturka waxaa weeyaan dadka banaankaasi ay hoo istaagayaan ayagoo ceebaysan oo fadeexaysan marka qofkii qof muslim marka cawladiisa raraacaa oo xaaladiisa iyo xogtiisa dabagalaa ilahay baa isagana ceebeynaya oo meesha la yidhaahdo alimaamu malik ibnu anas ibn cabdillahi alasbaxi raximah llah wuxuu yidhi waxaan garanayaa buu yihi dad qoom acrifu unaasan dad baan garan laysa lahum cuyuub tatabacuu cuyuuba annaasi fawajada annaasu lahum cuyuuba dad waxaan garan buu yihi aan ceeb lahayn sida kale qof fiican musalli oo tukanayo wanaagsan oo ikhyaaraho wanaagsan laakiin hal hal ishkaal buu leeyahy wax kaloo laga sheego qofkaasi oo ceeba ah oo lagu arkayo lagu maqlaayo ma jirta laakiin wuxuu caan ku yahay dadku wax ka sheesheegaa dadku raaraacaa oo hebel muxuu ah hebel muxuu sameeya hebel muxuu kada waxaas ka shaqeeyasha sida hadda waqtiga jirtaba hadda waa ogtihin dad waxaa jira ila waagow markuu beriyo iyo habeenkii iyo aan u kala ahayn oo xumaan un faafiya ayaa jira haddana wadooyinkii xumaanta lagu faafinayay way sii bateen intaas oo jid oo wada ayaa jirta oo wax yar oo daqiiqad ah adduunka o dhan ba kasoo wada wareegayo soo wada maraya <coughs> marka imaam maalik wuxuu yidhi <coughs> dadka asagaan ceebta lahayn ceebtoodii markii ay dadka ay ceebahoodii dhex galgaleen dadka ceeb bay u heleen ceeb bay u heleen dhinaca kalena waxaan garan buu yihi unaasun laysa lahum cuyuub dad ceebo leh yaan garan buu yihi haddana ceebahoodii dadka ilaahay ka qariyay maxaa yeelay dadka ceebtoodii bay faraha ka qaadeen ayagana ilahay baa badbaadiyo asturay dadka ilahay asturay marka waxaa weye aljazaau min jinsi alcamal baa la yihahdaa oo qofka hadduu asaga xumaanta dadka iyo ceebaha dadka u raaraaco asagana tiisi lagu soo maqan yahay asagana tiisi ayaa lagu soo maqan yahay oo ilaahay banaanka dhigaya hadduu iska asturo yihahdo man satara eh, eh, musliman satarahu allah qofkii muslim astur ilahi baa asturaya iskaba dhaaf laga daaya asagana ilahi baa qarinaya subxaanahu wa tacaala waman taxallama bixulmin qofkii taxallama xulum iyo aalalad iyo iyo mxuu aha ru'yo iska keena iska iska iska keenkeeno oo yidhaahdo waan ruyooda waxaasaan arkay bixulmin alalad iyo ruyo uunan arkin kullifa waxaa lagu kalifi an yacqida inuu gunto shaciira xabad qabandia xabad qabandia waxaa la gurud xabad qabandia gurud ma gunti karaa waa maya yan xabad qabandia iyada waxaa iskaga dhigtaa xarig ayadaa xarig isku ah saasaa laga wadaa haddii xarig kala soo qaado ku wareejira uma dhin ayada intaa soo luqun jumbaadho ayadoon jabin saa iskugu xidhan oo isku xidhan oo isku gunadirowna ka hor waa akbar yani takliif waay ashad takliif qof wax lagu kalif waxa ugu culus waay day wixii marka saas oo kale loo adkeeyo mustaxiil lagu xidho ciqaabtiisa aada u adag maa culliqa bimustaxiil fahuwa mustaxiil bay dheheen wixii mustaxiil lagu xidho waa mustaxiil marka waa soo marray xadiidka qeybtiisa dambe saxiix ulisnaad weeye xadiidka oo isagoo oo mawquuf ah cala bni cabaas buu mawquuf ku yahay isagoo marfuuc ahoo nabiga loo kor yeelana waa soo maray sala allahu aleyh wasalam xadiidka waa soo maray a ah, xadiidka eh, kun iyo boqol iyo konton iyo sagaal kun boqol iyo konton iyo sagaal ayaan kusoo maray isagoo marfuuc ila nabiyi sala allahu aleyh waali wasalama baabun wuxuu ku saabsan yahay la yatanajasnaani laba qof yeena faqin duuna thaalithi mid saddexaad sokadiis haddii la yidhi dad faqayo ha dhegaysanina ha u tegina waa wada socoteen oo maada tegina idinkoo wada socday laba gaar iskula faqeen adigana gaar baa lagu dhigay lagu istaajiye taana ma banaana isagana inuu laba qof oo faqi utago lama ogolo laba qofna inay mid saddexaadoo la socday ka faqaan ayaana lama ogolo oo ay sheekada ka qarsadaan oo dhahaan annagaa wax wadanee haka naga istaag xadathana ismaaciilu qala xadathana malik can naafic an cabdillahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala nabigu wuxuu yihi idaa kaanuu halaathatan dadku markay saddex yihiin falaa yatanaajathnaani laba qof yaynan faqin oyna koodin oyna si hoose u wada hadlin duuna athaliti mid saddexaad oo la socday sokadiis intay ka xanqarsadaan yan arrintaa dhici sababtan xadiidkaa noo sheegi doona nabiga sala allah alay wasalam ayaa noo caddayn doona xadidku waa saxiixeyn kusugan yahay qala xadathana <clears throat> cumar bnu xafs qala xadathana abi qala xadathana lacma sulayman qala xadathani shaqiiq can cabdillahi ibni mascuud radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alay waali wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa kuntum halaathata saddex haddaad tihiin falaa yatanaajathnaani laba qof iyonan faqin koydin duuna thaalidi kii saddexaad yeena ka faqin fa inahu midkaa saddexaad yuxsinuhu waxaa walbahaarini daalika faqaa laga faqay de waa wax la isweydiiye wey saddex baad heedeen laba qof unbaa ishii isku jabisay gaar bay iskula baxeen ama nin kale waxay dhahay hebelow sheeko gaara wadanaye bal gadaal nooga soco naga yar dambe ama noo banee arrintaas walbahaar baa ku dhacaysa qofka asaga waa is xumaynayaa xumaynta qofka muslimka wixii walbahaar gelinayana sharciga kuma banaana waa camalu shaydaan inama najwaa min ashayطaani aha liyaxzuna aladiina aamanuu shaydaanka aslanba shaqadiisa waxay ka mid tahay inuu labadan qof ama saddexdan qof qaar kamida uu murug iyo walbahaar geliyo xusni gelin qof muslima qalbigiisa oo walbahaar la geliyo waa shaqo shaydaan marka qofka in farax la geliyo qalbigiisa oo laga farxiyo oo moraalkiisa uu ficnaada fiicane in walbahaar iyo murug uu kusoo hoyato labada qof maxay sameynayeen talow maxay ku sheekaysanayeen maba laga yaaba adiga inay kuu faqaayeen oo adiga kugu soo maqan yihiin haddana waslihii marka dambe walbahaarka shaydaanka uu xusnigu qofka gelinayo wey ah, ama adiga ba lagugu soo maqan yahay dhanu suu mala xun buu isgelin cadaawad meeshaa imaan cuqdad baa geli labadaa qofu isha gaar isha gaara isha ugu fiirin halkaasa laga yaababa kala go inuu imaadaba ah, dhibaato ay imaato marka waa arrin xuna ah in la iska ilaaliyo wey waxaa lamid ah saddex qof bay ahaayeen labaa waxay taqaanaa luqa isku fahmayaan oo ka kale uuna fahmayey labadoodii un baa luqadii ku wada hadlaya waxay lamid tahay waxay lamid tahay isagoo laga faqay bay lamid tahy wuu fadhiyaa meeshii nina tan kama dhihin laakiin if ingiriis bay labada ku wada hadlayaan kana ah, a b c d weligii looma dhiginba ya indha cadeys iyo war maxay niman ku hadlaya war maxay sheegayaan kol way qosli kol indhahay guduudini kol waa xaalkooda uu ku wareeri ama mehe labadan carabi bay ku wada hadlayaan kana carabi weligiiba ma a ah, taana waa leanna xukunka sidiisuba mar walbaba wuxuu la socdaa cilada ciladu maxay ahayd liyaxzuna aladiina aamanuu kol haddii walbahaargelin meesha ay imaanayso labadan qof ee wada sheekaysan kii saddexaad uu walbahaari oo uu leeyahay maxay ka hadleen maxay sameeyeen xukunku waa isku mid oo xaaraan weeyaan xukunku waa isku mid saas weyaan qala xadathani abu salix can ibni cumara can nabiy sal l slam mila qulna fain kanuu arbaca afar hadday yihiin ka waran cabdullah bn cumar nabiga alay slam wuxuu weydiiyey nabi allah saad afar hadday yihiin ka waran qaala laa yaduru ma dhibayso afar qof weeyaan labana hash ka sheekaysta labana hash sheekaysato dhibaato kuma jirto taa dhib ma laha ee nin keligii meel loga dhaqaaqay taasi waxaa la diidan yahay xadiis saxiixa weeyaan qala xadathana cuثmanu qala xadathana jarir can mansuur an abi wail an cabdillahi bn mascuud an nabi sala allah alيh wasalam qaal cuhmaanku waa in abisheebihi weeyaan abubakr ay wadalahayeen jariir bn cabdilxamid mansuur bn muctamir abi wail shaqiiq cabdullahi bn mascuud an nabi sal sl qaal laa yatanaajathnaani laba qof iyonan koodin sheeko hoos loo wada sheekaystaan munaajaad duuna alaakhari kii kale sokadiis xataa yakhtalituu binnaas ilaa dadka kale ay kaga darmadaan min ajli ana dalika arrinkaas ay sameeyeen saddex iyagoo laba ay gaar u sheekaysteen yuxsinuu kii saddexaad bay walbahaarin kii saddexaad bay walbahaargelin ilaa dadka lagu darmado markii dadka loo tago oo kii asagaa uu helo labadan qof si gaara ah isku ballasadaano u sheekaystaano xadiis saxiix wey marka meesha la fiirinaya fiiri qofka muslimka ah in walaalkiisa muslimka uu ka ilaaliyo wax allaala wixii xanaf iyo xanuun keeni kara hadal hadday tahay ka waran gacan hadday tahay ka waran shirqool hadduu yahay ka waran dhibaato loo geystay naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa cirdigiisa ka waran waxaasoo dhan waa kasii culus tahay waa adnaa shay waxaa ugu yar weeyaan laba qof oo sheekaysanayso kii saddexaad uuna maqlaynin baa waxaa la yidhi ah lama ogolo ka waran haddiiba xumaantii loo muujiyo ama xumaanba loogu maqan yahay ka waran waa kasii daran tahay waxaa la yidhahdaa ishan oo kale culimmadu waxay dhahaan usuusha waxay ku daraan usuul adila ayay ku daraan waa masale mashhuur ah oo aimada qaarkoodna ay muujistaan qaarkoodna ay macno ahaan iyo tadbiiq ahaan logu arko oo ay dabaqaan waxaa wey waxaa la yihahdaa masalatu esh sad sadu dharaayic sadu dharaayic baa la dhahaa sadu dharaayic maxaa la dhahaa sadu lwasaa'il almuusila ila alxaraam wax allaala wixii wadda oo xaaraan ku gaadhsiinaysa in waa shareecada way xidhay keliya maaha xumaanta ha ku dhicin maaha waxaa weeyaan wadadeeda iska ilaali leanna marka hore waddadooda iska ilaalin weyda waan ku dhacay ah lama ogolo maxay tani toobadkeen dambe iyo ka noqod iyo sameen xidh iyo raaligelin iyo wax kale waxaa ka horeyso ka fiican alwiqaayatu khayrun min alcilaaj ka hortaga ka fiican ka dabataga marka waa masaladaas sadu dharaaci shareecadan aad bay ugu badan tahay masaladaas inta shareecadu ay ku leedahay waxaa isaga wadadahay waddadaas oo loo jeedo waxaasaad ku gaari walaa taqrabu zina bu qur-aanka leh walaa taqrabu azina zinada hau dhawaanina hau dhawaanina macnada waxa weye wixii wadooyinka ahaa ila zinadii weyne hal mar uma dhacee jidadkeeda dhan baa leeyahay ka taxadar ka taxadar baa leeyahay waa wasaail walwasaa'ilu laha xukmu lmaqaasid shayga wasiilada ee wadada ahee wax lagu gaadhana maqaasida loo socda ee la reebay maqaasida xukunkeeday raacsanta hadday wasiiladu ay ku gaadhsiinayso xaaraam iyaduna xaaraam wey hadday wasiiladu ku gaadhsiinayso waajib iyaduna waajib wey maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajib ha waysadu waxa weeyaan waa waa shart lisixati salaad soo maarti inaad biyo soo qaadato ood caag kusoo shubato oo isdiyaariso waa wasiila waysadii inaan lama imaan karta adoo saa yeelin waajib bay noqon ba kadhaa saa yeesho ayib qala xadathana qabisa qala xadathana sufyaan can acmash can abi saalix samaan can ibni cumara qaal ida kaanuu arbacatan fala bas afar hadday yihiin dhinba laha dhinba laha qabiise haddaad aragto sufyaanka waa thawri waaye saxiix way xadiid baabun ida jalasa arajulu ninku hadduu fadhiisto ila rajuli nin kale deena yastaadinuhu uu idan weydiisto fi lqiyaami inuu kacaayo caayo nin baad usoola fadhiisatay isagana waaba daalo inuu kucun rabay adna haddabaad ko soo fadhiisatay idan wuu kuweydiisan kara nin adna haddaad imaatay adna waaban ka xirrabaaya haddii astadinuka inaad tirahdo waxaad igu banaysay iyo wuu ku dhihi karaa marka suuna arrintaasi wax kale isku u qaadanin asaga ka kacayso hadalkiisa nacayso waxaad leedahay anigu meel baan usocdaa shaqaan leeyahay waan daalay waxba saas leedahay waa cudur daaran xadathana cimraan bnu maysara can xafs bni kiyaasin can ashcaf can abi burdata bn abi muusa qaal jalastu waan fadhiistay ilaa cabdillahi bni salaam baan la fadhiistay faqaala wuxuu yidhi inaka jalasta ilayna waad nala fadhiisatay abi burdow waqad xaana mina anagana waxaa la gaaray xadara waxasal waxaa la gaaray oo waktigeedi la joogo qiyaama istaag istaag inaan kacno ayaa anagana isku diyaarinayna oo kicid baan rabnaa faqultu waxaan iri buu yihi fa idaa shita haddaad rabti inaad kaad kacdo dhib male sheekh waad kici kartaa ha haddaad kicidaasaban kula kiciyo dantaydaan kaa oofsani faqaama waa istaagay fatabactu waan raacay xataa balaqa albaab ilaa albaabkiisii uu ka gaadhay intaasaa la socday waa la luqaaday marka qofka hadduu dan leeyahay dan adigana ay kaa hayso dantiisina ha aad adigana dantaada ka fusho adoo la socdo ha xoogo la luqaad intaad intaad xanibto ood xujirto shaqadii iyo dantuu lahaa iyo waqtigii timekii ku dhacaayay iyo aad ka reebi laheed waxba dhib maleh hore usii raac waxaadi kasii dhamaysadeena dantaadi adiga kale saas way banaan tahay xadiidka isagaa daciif lisnaad weeyaan ashcadkaas yaa daciif ah ashcadkaas aa daciif ah naam qaala baabun laa yajlisu calaa xarfin yuuna fadhiisanin qofku calaa xarfi shamsi qoraxda indheheeda xarfi shamsi waxaa loo jeeda xadwa kuleelkeedii qoraxda yuuna isku dhigin kuleelkeeda qofka qoraxdu xilli xillina qofku iska yar baahan yahay wax yar laakiin waxaa weeyaan saameyn bay jirka ku yeelataa haddii ay kaa badato ama xilli aan munaasab ahayn aad isku dhigto dee saameyn bay jirku yeelan jirka dhibaato u geysataa saas darteed qoraxda qofka inuu isku dhigo oo uu kuleel aan loo baahneen lama ogolo nin la yihahdo abu israa'iil nabiga khudbeynaya calayhi salaam baa wuxuu arkay nin banaanka taagan qoraxdii khudbadiina waa socotaa markaasaa wuxuu yihi muxuha ninkaas wuxuu yihi aba israa'iil oo wuxuuba ku nadrayba inuu qoraxda isku dhigayo oo qoraxda taagnaan oo harsanayninba sooma uu nadaynaynin Ah, dhowr shay buu sheegay oon hadlaynin markaasuu nabig alay slam wuxuu yihi war dadkana la hadal qoraxdana ka harso soonkana maalinteeda dhamaystiroo sidaa yeel buu yiri soonka sagdi waa sunna waa laska dhamaystiraan karaa dhima laha hadduunan ahayn soomu dahri iyo soon aan la afuraynin oo waxaasa la diidaya qala xadathana musadadun ibn musarhad qala xadathana yaxyaa qaala xadathana ismaaciil bin abi khalidin qaala xadathanii qaysun can abihi anahu jaa wa rasuulu lahi sal sl nabiga oo wuxuu yimid yakdubu khudbeyn faqaama fi shamsi qoraxdii buu isku dhigay fa amarahu nabiga amrayo fataxawala ilaa dilli hooskii buu usoo wareegay nabiga alay salam muxuu qoraxda ka soo kax qoraxdaas ku dhigin marka nabiga naasixu lamiin buu ahaa raxmadiisa aad u badneed sala allah alay wasalam xataa waxay qofka sixadiisa iyo caafimaadkiisa dhibaato u geenayo waa kala hadli jiray waa kala hadli jiray oo shareecadana waa shareecadaas ha u ballaaranoo wax walbay ka hadashaa dhaqanka suuban akhlaaqda wanaagsan edabta caafimaadka waxaasoo dhan way ka hadli marka hooska hooska imaw qoraxdaas ku dhigin saxiix weeye xadiidka nacam baabun wuxuu ku saabsan yahay alixtibaaw in la doonyeysto fi thoobi hal mara ah ixtibaaw waxa weeyaan marana waa lagwaa lasku ixtibeedaa kaba eh, mxuaha gacmahana waa lasku waa la sameeyaa labadiba wuu noo imaan doonaa ixtibaau fi thoobi waxa weeye qofku inuu salka dhulka intuu dhigo lawihiisa saa u taagan uu maro saa ugu qabto saa ugu qabto oo lawihiisi iyo calooshiisi iyo ay isku soo dhawaadaan taasaa waxaa alixtibaab a la yihahda dhibaato male bishardi haddina cawradiisa aynan faydmaynin cawradiisa haddayna faydmaynin taas ayadaa noo imaan doonto xadathana cabdullahi bnu salix qala qala xadathani <clears throat> yunus an ibni qala akhbarani camir bnu sacdin ana aba saciidin alqudriya abi saciidin saxaabiga la yihahdo abi ree khudri qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa wuxuu reebay can libsatayni laba qaab in loo labisto dharka loo xidho wa baycatayni laba beecna nabiga waa xarimay nahaa wuxuu reebay canilmulaamasa xagga beeci buu ku horreysiiyey oo tartiibka marka hore libsateen buu yidhi haddana baycateyn baycateynkii dambe marka waa tartiibkii munan waa la iska banaanta dhib leh nahaa wuxuu reebay canilmulaamasati mulaamasada mufaacalo weeyaan oo waa isla taabasho maradeeda taaba marada taaban beecana saa weeyaan <clears throat> waa nooc qamaar ah <clears throat> nooc qamaara weeyaan maradayda taabaan maradaada taaban marada gacantaada ku dhacdo oo taabato ayaa beeci adoo iskama gedgedinin maradoo iska fiirinin walmunaabadatu fi lbeyci munaabadadana waa xarimay iyadoona tuurashada isla tuurashada ama qofku inu wax tuuro oo ya waxaan tuuray bay yaan ku nasiibsan almunaabasatu buu ku fasiray an yamasa rajulu waa inuu ninku taabto thobow maradiis walmunaabadatu yani rajulu thobow ay thoba saaxiibihi baa loo jeeda sitiisa maaha wlmunaabadatu munaabadadu yambuduru laakharu midka kale wuxuu tuuri ilaa xaggiisa thoob maradiisa kana maraduna soo tuuri kana maraduna soo tuuri wayakunu dalika beycahum saasaa wuxuu noqon beecooda can gayri nadarin fiira la-aan tijaarada maxaa la rabaa jahaalo inay ka baxdo oo wax macluuma ood garanaysa ood ku qanacsan tahay ood gedgedisay ood iska fiirisay ku qanacday inaad garataan rabaa marka wax duuduubado habeenka laisku dhiibay amahe soo tuuro nasiibka wixii ku jira kartoonka adaa iska leh wixii kaaga soo baxaa nasiib u ah waxaan beec kuma asaxo bayculqarar baa la yidhaahdaa waa xaaraan ma banaana hadhow wuxuu keenayaa mushaajara dood khilaaf munaasaca iyo sida ma iyo waad qaaratay waxaas lama ogolo in qof walbaba qanco ayaa la rabaa oo wax wa lagu qancayo uu noqdo dayib haddii uu kartoonkan ku jiro waxa ku jiro korka kora ku qoran yahay korka ku qoran yahay waa maryo oo noocay noocaasa oo meel hebel laga keenay oo midabkaa dhan oo ama sarwaala ama shaarar ama barar aweena korka uga qoran yahay muwaasafaadka oo daqiiq u qoran yahay in lasoo bixiyo oo la baarbaaro oo la furfuro oo xaashida laga bixiyana ay madaro iyo dhibaato ka dhalani dhibaato male wasfigaa iyo tilmaanta wax waa lagu kala gataa oo beecu sidiisao beecul ayaan iyo beycul awsaaf buu uqaybsadaa marka hadhow qofka markuu tago hadduu ceeb ku arko raddul ceeb wax la yihahdo khiyaarulceeb ayuu kusoo celin oo waxaad ii dhiibtay ceebtaasaan ku arkay waa masalo kale oo qofka farba u taagnaan karta laakiin beeci ma asixi ha waa asaxaya waa asixi laakiin shaygii oo duuduuban oo aan gudihiisana waxba loogeyn wax caddeynayo oo ka warbixinayana aan kor ku qorayn taas way hadda midda la diidan yahay munaabadaa la yihahdaa soo tuura maradan khalaas haddaad iga qabata beecu waa waajibo tan taabo ama middan taabo ama waxay yeeli jireen beecuulxasana waa la dhahaaye quruurax intay qaadaan bay ku tuuri jireen marka meesha ku dhacdo ayaa laleeyahay beeci beeci waajib buu kuu noqday lama baahna waxaa imaanaysa cadamu taraadi labada qof hadhow inay raadli noqon waayaan ilahina wuxuu yihi tijaara ilaa an takuna tijaaratan can taraadi minkum in la iskaga noqo raadligu noqoshaduna waxay ku imaani in aragtidii iyo qofkii inuu wixii iska fiiriyo ayay ku imaanaysaa walibsatayna labada xidhasho labada qaab ee loo xidho la diiday dharkana koo waxa weeye ijtimaalu samaa in marada ishtimaalku laba tafsiir bu yuu leeyahay labada tafsiirba waa la diiday ijtimaalka waxa weeyaan hagoogasho marada la huwado laisku dado deedna qofku uu noqdo assamaa qof sibsib ah samaha asalkiisa dhagaxa sibsibkaah loo yaqaanay qofkii baa intuu maro isku wareejiy isku wareejiyey y wuxuu noqday qof aan gacmihiisi iyo lugihiisi meelle ka banaaneen oo saa isku xirxiday marka waa qof isaga isfigeeyey oo isxirxiday buu noqonoo dee hadhow haddii dhibaatoba amar ilah kusoo kadiso ma carari karo sac dildilaa kusoo orday ratibaa kusoo orday mas baa kusoo fakaday tuug baa soo weeraray qofka isagaa isagaa isxiday weeshaa baa lagu qabani marka inuu qofka gacmihiis iska xirxido ma banaana waxaa kaloo la yihahdaa ijtimaalu samaa oo culimada qaarna ay ku fasiraan sida soo socota wasamaau an yajcala طarafa thawbihi maradiisa fiideeda inuu yeelo calaa ixdaa caatiqayhi labadiisa luqma aqor yani caatiqayn waxaa loo wadaa luqunta labada dhinac labada garab garab garbaha caatiqa waxa weeyaan waa luqunta iyo garabka dhexdooda ayaa caatiq la yihahdaa marka halkana de dhinac bay ku leedahay garabka kalena isagana meel mooye marka in yajcala an yajcala inuu yeelo darafa thawbihi maradiisa fiideeda calaa ixdaa caatiqayhi labadiisa garab mid kamida ayuu maradii saaray fa yabduu waxaa muuqatay axadu shiqayhi labadiisa dhinac labadiisa dhinac oo calooshiisii iyo kelidiisii iyo ilaa bawdadii iyo cawradii laysa caleyhi shayin wuxuu wax saaran jirin baa iska banaanaatay hal goobuu qabay gu qubaysa u huwanaa cawradana ku asturanayay yuntuu fiida saa u qabtay buu garabka saa u saaray maxaa soo baxday marka waxaa soo baxday dhinaca dhan ba inu qaaway inu qaawaya soo baxday dadka acraabta iyo reerbaadiyahu way tasaahulaan xagga cawrada waliba arkay rag la joogaan iyo aad damba wasay galaan xerada looda laga iska galo ama geela iska galo isagoo hal go' qaba oo deen cawradiisa iska yar banaanaato arrintaasoo kale isticmaalu samaa baa layirahda wax jiri jiray waa nabigu wuu diiday sala allahu aleyh waalihi wasalam waa nahiyey haddii laakiin uu dee cawradiisa ana asturan tahay oo u waxba dhibaato ayna jirin dhin go-aadood garabka saaratay walibsat lukhraa xirashada labaad ee la diiday dharka in loo xidho ixtibaa'uhu inuu ku doonyeysto bithoobin hal mara ah wahuwa jaalis isagoo fadhiya laysa calaa farjihi farjigiisana minhu maradii shay waxba una ka saareen hal goob uu haystay gu-ibu lawyaha ku xidhay lawyuhu ku xidhay halka go wax kaloo qabo kastuun ma qabo maro kale ma qabo waa qaawan yahay marka asagii iyo cawradiisii banaankaasi ufeedan tahay qofkii soo kor istaaga cawradiisu arkaya taana ma banaana maxaa la ogol yahay isagoo dharkiisi qaba inuu haddii maro dheeraada u haysto marada dheeraadka uu ku xidho jilbaha ku nasto ama gacmihiisa uu ku qabsado intaba way banaanta way noo imaan doonta xadiis saxiixa wey qaala raximah llahu tacaala baabun man ulqiya lahu wisaada qofkii loo soo tuuro barkin barkin haddii lagu soo tuuro inaad qaadatana waa ku banaan tahay inaad horaa ka qaadana way ku banaantahay wax dhibaata ah malaha a barkintii baan usoo tuuray waa iga qaadan waayey ma dhehaysid hadduu u bahan yaha wuu qaadan barkimahana wisaadada waxay ahaan jirtay dhowr sibaa loo isticmaali jiray madaxa in la saarto jiqilka in la saarto lagu tiirsado itikaa salka in la saarto lagu fadhiisto ayadoo nooc itikaha kamida weeyaanoo waa lagu fadhiisan jiray oo qofka hadduu meel carayo wax fadhiyo ood barkib u tuurto barkimaha qaar oo loogu talagalay bay ahayd salkay saari jireen xadathana cabdullahi bn muxamedi qala xadathana camr bn cawfin qala xadathani khalid bn cabdillahi can khalid alxada can abi qilaaba cabdullahi bnu zayd cabdullahi bnu zayd aljarmi qaala wuxuu yihi akhbarani abulmalix baa u waramay abulmalix ah, wasmuhu laaxiq laaxiq ibnu xumayd abulmalix qaala wuxuu yihi dakaltu waxaan galay buu yihi ya abulmalix laaxiq ma madaxnimaha ah, usaama aha usaama abu malex usaama bin axmed aha ya bin xumayd marka kana abu usama usama wahaa marinaya ya usama shufu firi eh, abulaaxiq abulmaliix iyo abumijlis iyo abu abu tayaax iyo saddexaasa isku yar e isku yar dhow abu tayaax yazid bin xumayd iyo abulmaliix oo usaamo ahaan jira marinaya mase caamir buu ahaa caamir bin usaama minu aha caamir bin man ya ya ya sheekh xuseen oka usaamaha wakaas usaamaha maskaxda ku wareereysa caamir ibnu usama dayib abulmajlisna laaxiqun xayd waa fiicanta kunyooyinka dadka noocaas oo kale kunyada caanka ku ah in magacooda la barto way fiicanta gaar u qorta gaar u qora kan waxaa la dhahaa camir bin usama abulmalix ayb baaraka allah fikum qaala wuxuu yihi dakaltu maca abika abulmalix ba wxuu leeyahay dakaltu waxaan galay maca abiika wuxuu la hadlayaa abu qilaaba abu qilaaba la hadlaya abu qilaaba abihiisna zayd baa la dhahaa marka cabdullaahi ibnu abulqilaabata cabdullahi ibnu zayd aljarbi bu abuqilaaba markaas wuxuu dakaltu waan galay maca abiika aabaha abu qilaabow maciisa oo zaydin zayd ahaa calaa cabdillahi bin cumar baan u galay ah, faxadahanaa wuxuu noo sheekeeyey ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nabigu dukira lahu in loo sheegay soomi aniga soomkaygii cabdullahi bin cumarka nin soom badan waa maalin walba uu soomi jiray habeen oo dhanna salaatuleil ayuu u taagnaan jiray soonkaygii baa loo sheegay oo aabihii baa u sheegay oo yiri wiilkan gabadh baa loo aroosay marka gabadhii arooska aheedba weligii bashow maba xaggeedaba feerininba marka duqii soddonka gabadha soddon u ahaabaa wuxuu yiri bal ka waran wiilkii cabdullaahi ahaayo waa kay dhihi jirtay adduunba danka ma laha adduunba danka ma laha way u sarbeynaysaa haweenkan hadda xilligan ilbaxay oo kale ma aha ay dhahayo ninkan ma ma laba haweenoo isgarab isgarab jiifto maanha iyo qaadliyo xaggiisa isku sii daynaya way xishoon jireen hadday sheeganna si martay marka dukira lahu sawmi baa loo sheegay nabiga calayh salaam fa dakala calaya nabigaa iisoo galay oo raba inuu ka reebo qaabkaas fa alqaytu lahu waxaan u tuuray wisaaratan markin min adamin maqaar yani xarqadeeda maqaar maqaar ah xashwa waxaa lagu cubay ee eh, sida suuf looga dhigana liif liif wey liifka geedka timirta salkeeda qashin laga soo guray hajir fa jalasa cala alardi dhulkiibuu nabigu iska fadhiistay calayhi salaam barkintii kuma fadhiisanine dhulku iska fadhiistay rasuulka sala allahu alay wasalam mutawaadic buu ahaa marka waxaasoo dhan badanka male wa saarat barkintiina waxay noqotay bayni aniga wa baynahu aniga iyo nabiga barkinta noo dhexaysaa annaga iga baxday nabigana kuma fadhiisanin sala allahu aleyh waali wasalam faqaala lii wuxuu gu jira amaa yakfiika cabdullaahi ow miyayna kugu fileen min kulli shahrin bil kasta halaatu ayaam saddex beri saasuu nabiga u doortay marka hore bil walba saddex beri ka soon haddaad bil walba saddex beri soonto halkii maalinba toban ajir baa la qoriy oo man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha toban laab weye halkii xasanada marka saddex beri haddaad saa ku wado sanadkii saddex beri markaad bil aad soonto bil walba markaad saddex beri ka soonto sanadkii waxay lamid tahay adoo sanadkao dhan wala soomay baa lamid tahay sanadkao dhan adoo soomay yaad liljir tahay sidaa yeel buu yihi saddexdaa beriir bun riwaayadan caddeeynin riwaayadii kalaas waxay caddeeyeen ayaa mulbiidka waxa la yidhaahdo saddexiy tobnaadka afariy tobnaadka shaniy tobnaadka saddexdaa beri soom buu nabigu calayhi salaam qaala wuxuu yihi cabdullaahi bnu camar qultu waxaani yaa rasuul allah rasuul allow he sidni riwaya kala cadays iziyaadi inii ajidu inii ajidu quwatan xoog iyo awood baan helayaayo waan ka badin karaa nabig iga badi qaala wuxuu yihi khamsan maka bishii shan beri ka soon qultu waxaan yaa rasuul allah awood baan leeyahay i badi qaala sabcan toddobaad marka ka soon qultu waxaan yaa rasuul allah qaala tiscan sagaal qultu waxaan yaa rasuul allah qaala ixdaa cashara kow iyo toban marka bishii ka soon qultu yaa rasuul ii kordhi qaala laa laa sooma fawqa soomi daawuud marka shan iyo toban beri ka soon bay ka dhigan tahay shan iyo toban beri ka soon maxaa yeelay laa sooma soom sunno ah oo lala imaan karo tiradan soo socota waxaan ahayn ka badan ma banaana laa sooma soom ma jiro ajri lagaa siin maayo fawqa sawmi daawuuda nabi daawuud calayh salaam soonkiisa wax ka korreeya shadra dahri sanad miskiis sanad miskii waa maxay siyaamu yawmin maalin la soomo waiftaaru yawmin maalin la afuro haddaad maalinna soonto maalinna afurto saa ku socoto lix bilood baad sanadkii ka soontay saasay noqonaysaa waana acdalu siyaam nabiga ku tilmaamay calayhi salaam soonka ugu fadli badan wey waana ka ugu culus oo ugu xanuun badan haddaad maalintaas soonto maalina afurto adoo maanta biyihii iyo wixii cabay haddana berri haddana soon cusub oo kulul oo xaaladiisa ay culus tahay haddaad la qabsato ood maalmo sooma oonkii waa iska iloobaysaa iyo gaajadii waad u adkaysana laakiin maalinta u horreysa soonka mar walba waa xanuun badan yahay marka kaasaana ugu fadli badan buu nabi alayh salaatu wasalaam ninkii raba soonkii nabi daawuud alayhi salaatu wasalaam kaas wax ka fadli badan ma jirta buy rasuulka sala allah alay wasalam xadiis saxiixa weeyaan marka tanna waxay tusaysaa suu nabigeena sala allah aleyh wasalam tawaaduciisii laba saxaabadu say nabigu u karaameyn jireen u ixtiraami jireen saddex iyo cibaadada iyo daacadu inay tahay inaad ka qaadato hadyigii nabiga alayh salaam iyo qaabka uu nabiga alayh salaam ummadiisa u baray iyo inaan la imaanin wax tanaduc la yihahdo iyo quluwi xadaaf ooba naftaada waxaad hadhow aadan daa'imi karin aan isa saarin waxaad daa'imi kartuun haba yaraadee khayrulacmaali maa daawan bihi saaxiba wainqalabu nabigu wixii qofka uu daa'imaa ugu khayr badan haba yaraadee haba yaraadee marka haddaad iska tiraahdo aniga saddexda beri baa bishii ka soomi oo iska wadato way ka fiican tahay inaad ka tagta hadhow salaadana sidoo kale loo sheega waxaa salaadana saa usoo u tuko oo caawana ha taagnaani ha taagnaanin buu nabi sala allah alay wasalam yihi iyadoona naftaadana xaq bay kugu leedahay indhahaada xaq bay kugu leeyihiin dhibaataa kusoo gaadhi dad caawana waa tagnaan tiraahdo caafimaad darro yaa ka imaan marka cibaadadaada la imaado caafimaadkaadana ilaasho saas weeyaan marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam tawjihiisa xakiimkahaa iyo kawarhaynta saxaabadiisa uu ka warhayay caleyhi salaatu wasalaam iyo shareecadeena inay tahay wasat wax walbaba dhexdhexaadka xaddana aan la dhaafinin gaabin iyo qusuur iyo cajisla wax lagu wadin oo weliga un daba dhoon iyo daba socodna aadan noqonine aad meel fiican lamar fiican aad qaato lamar fiicanna qaado xaddana ha gudbin qala xadathana muslim bn ibrahim qala xadathana shucba can yaziid bin xumayr can cabdillahi bn busri ana nabiya sala allah alay wasalam nabigu mara calaa abiihi nabigu wuxuu soo maray aabihiis oo busrigaas fa alqaa lahu qadiifatan buu u tuuray qadiifa sijaayad fa jalasa caleyha waa ku fadhiistay tanna waa iska banaantay qofka waad ku dhow waad ku fadhiisan kartaa haddaad rab ku fadhiisanino dhib male saxiixu lisnaad marka waxaa dhici karta in cabdullaahi nabiga xoogow uu cadaadis oga dhigaayey markii uu arrimihii ayadaha uu la yimid uu tusaayay nabiga sala allah alay wasalam inuu ninkaa yahay nin aan waafaqsanayn sunnada oo yar canaan oga dhigaayay waa dhici kartaa baabun wuxuu ku saabsan yahay alqurfusaau fadhiga la yihahdo qurfusaa fadhiga la yidhaahdo alqurfusaa suuray leedahay soomaaliga aniga wax lagu yihahda ma aqaan laakiin suuradeedaan sheegaynaa inaad salka dhulka dhigto salka inaad dhulka dhigto ixtibaahan gacmaha aad gacmaha ku qabsato ay gacmaha kuqabsa lawyaha jilbaha xidho ka alqurfusaa saas saasoo kale qofka ixtibaarna waa la yihahdaa qurfusaana waa la yihahdaa ya mm-hmm. garwaax oo kale ya maxaa la dhaha fadhi daayers sida daayerka o ya ad qolaha daayar utaqana maxudiin garwa utaa garwaxdaas qola walba si u yaqaanaan wey ya fadho gobeed waayahay kaana ya ama ka marabax soo socda fadho gobeed waayahay af soomaaligu waa iska nin walba si u fahmo un wey ujeedada waxaa wey xadidka nabiga inaan fahno sala allah aleyh wasalam xadathana musa qaala xadathana cabdullahi bnu xasan alcambari qaala xadathatnii waxaa ii warantay jadataaya laba ayeeyaday safiya bintu culaya iyo duxayba duxayba bintu culayba waa laba ayeeyada wey waa walaalo ayeydaa iyo tii la dhalatay hawareerta kugu qubnaan lahayd wa kaanataa rabiibatey qayla islaanta qaylo la yidhaahdo rabiib oo ahaayeen oo gurigeeda ku noolaayeen rabiiba anahumaa ahbarathumaa waxay u warama waxaa u warantay ahbarathumaa waxaa u warantay qaylat baa u warantay qaalad waxay tii ra-aytu nabiya nabiga calayh salaam baan arkay oo qaacidan fadhiya alqurfusaau fadhiga fadhiga qurfusaa la yihaahdo falamaa ra'aytu ytu nabiya markaa nabiga arkay calayhi salaam almutakhashici asoo iskhushuu khushuucsan fi ljalsati fadhigiisa ku khushuucsan urcitu waa lay argagixiyey min alfaraqa cabsi daraadeed hayb nabiga ala slam haybadiisa lama xajin karin nabigu intuu halkaa labadaasa gacanta uqabsaday madaxa yar khushuucsan yay gabadha aragtay markaas waxay tiri naxdin iyo cabsi ba igu dhacday bay tiri ah, nabiga alay salaam khushuucdiisii baan la naxay bay tiri raaytu ytu nabiya almutakhashici nabigii khushuucsanaayo filjasad isku khushuucinayayoo urcidtu waa la argagaxiyey min alfaraqi ee min ajli alfaraqi cabsi darteed faraqu waa khashya iyo cabsida qaarka waxay dhaha min alfaraqi faraq waxaa la dhaha madax bartankiisa ayaa faraq la yihahdaa halkaasaa markaa qofka markuu cabsaday iyo jiraacyada ka kacayso ilaa jirka marka dambe kusoo fidayso baabu wuxuu ku saabsan yahay atarabucu tarabuci tarabucu waa in qofka uu salka dhulka dhigto si afargeesa ufadhiisto ayaa tarabuc la yihahdaa waa la gartay somayadana waa la fahmay tanabuca <coughs> aye dhalinyarada nin walba tanabuca ufadhiisto ya waa la fahmay tanabuc baa la yihahdaa fadhogobeed baa haddushe axmed lahaa fadh ya fadhogobeed miya oka waa fadhi waxaa weya salbi waxa qofka ufadhiistay muddo badan buu qof kasaa fadhin karaa hadduuna cillo kala haynin muddo badan walidalika nabiga alay slam ku salada subax ka baxo kaana yatarabac xataa tadlaco shamsu xasnaa ilaa qoraxda ay si fiican usoo baxdo saa u fadhin jiray sala allah alay wasalam qala xadathana mxamed bin abubakr qala xadathana mxamed bin cuhman alqurashi qala xadathana dayaal ibnu cubayd bnu xandala qala xadathanii jadii xandalatu bnu xidyam qaala wuxuu yihi ataytu nabiya nabiga alayh salaam baan u imaaday faraytu waxaan arkay jaalisan xaal uu fadhiyo mutarabbican uu fadhiyo waa fadhiyahan fadhiyahan oo dhan haddaan ka sheekeynana mxua alixtibaa iyo alqurfasaa iyo altarabuci intaba way way banaan tahay fii gayri salaad salaad waxaan ahayn salaadda markii la tukanaysaa lama fadhiisan karo allahuma inuu qofka dee cuurdaar iyo duruuro iyo wax kala haysta mooyeen tarabucaasa ka soo reebaan culamada qaar kamid oo haweenka salaada markay fadhiga ku tukanayaan tarabuc bay u tukanayaan qaar baa soo aroortay afartii bukhaari uu soo saari jiray laakiin iyada laftirkeeda waxay u badan yihiin in sidaa caadiyay salaada loo fadhiisto fadhiyaha salaada waxay ahayd atawaruku wliftiraash atawaruku wliftiraash in lala imaado iftiraash oo lugta bidixda lagu fadhiisto ta midigta aana faraheeda la taago atiyaadka marka loo fadhiisanay fadhiyaha weeyaan iyo in loo fadhiisto tawaruq oo sinta dhulka la dhigo oo lugta bidixda xagga iyo midig loo bixiyo waa keefiyada salaada loo tukado laakiin fadhiyahan kale inaad garbaha gacmaha saar fadhiso salka saarto inaad muxuu ahaa aad ah, tarabucan u fadhiisato waxaa noo imaan doontaa aljuluusu cala rukab iyo waxaaso dhan waa banaan yihiin qaal xadathana ibrahim bn mundir qala xadathana macan qaal xadathani abu rusayqin anahu ra'a caliya bna cabdillahi bn cabaasin jaalisan sawa fadhiya mutarabican u fadhiya waa waadaca dajiya ixdaa rijlayhi labada lugood midood calal ukhraa mida kale alyumna midigtii buu calal yusra kor saaray abaka u ufadhida lugtaadan ta kale waa saaran kartaa qaala xadathana maxamed bn yuusuf qaala xadathana sufyaan can cimraan bni muslim qaala ra anas bin maalik baan arko yajlisu fadhiisanaya hakada sidaas oo ah mutarabican afargees loo fadhiisto wayadacu ixdaa qadameyhi labada lugood ama gomadaha midood calal ukhraa mida kale dul saaray saxiix weya sawna alisnaad baabun alixtibaa ixtibihi ixtibuhu waa soo maray iyada oo la diiday oo mamnuuc ahoo jalsadii awrada ay qofka faidmaysay <clears throat> waa soo maray iyadoo gacmaha qofka uu ku qabsadayna waan soo maray iyada unbu haddana weli ku jiraa iyada ku jiraayo mara ku xidhata ixtimaa la dhahaa xadathana cabdullah bnu muxamedin qaal xadathana wahab ibnu jariirin qaal xadathana qura bnu khalidin qaal xadathana qurat bnu musa alhujaymi can sulaym bn jaabirin sulaym bnu jaabir alhujaymi qaala wuxuu yihi radi allahu canhu ataytu nabiya nabiga alayh salam baan u imaaday wa huwa muxtabin fi burda asagoo ku doonyeysanoo ku garwaxsan ku xidhan fii burdata hal mara ah marada burdada la yihahdo ee mara midabalab ee heedoo yamantu ay samayn jireen marka taasuu nabiga lugaha ku xidhay waina hudaabaha wa ina hudaabaha farqaheeduna la calaa qadameeyihi gomadihiisay saaraayeen yani mara weyn bay aheed baa laga wadaa oo markuu nabiga alay salaam ku xidhay xataa lugihiisa iyo ah, qarinaysay waxaa soo maray hadduu ixtibuhu yahay maro ay cawrada asturaynin inayna banaanayn marka maro weyn hadday tahay oo gudahana dhar ku qabto ama iyadaasi inaad qaarna hoos ku xidhato qaarna aad ku xidhato lowyaha dhib ma laha faqultu waxaan ihi ya allah rasuul allow awsinii i dardaaran nabigu u imaada alayh salam nabi allow i dardaaran qaala nabig wuxuu yihi biitiqaai illahi baan kuu dardaarmaya ilahay cabsidiisa uusiika waxaan kuu dardaarmi biitiqaai ilahay cabsidiisa ya aleyka biitiqaai illahi ku qor ayb aleyka korkaada ahaata yani ilzim wey laazim bitaqaa illahi ay bitaqwa allahi ilahay taqwadiisa laazim maxaa yeele wasiyo qof loo dardaarmo waa dardaaranka ugu qiimo badan weeye wasiyat llahi lilwaliina walakhiriin baa la kuwii hore iyo kuwii dambaba walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an itaquu llah idinka iyo kuwii horeba waxaa idin dardaarmay buu ilahay leeyahay ilahay ka cabsada marka ilahay cabsidiisaan ku dardaarmaya walaa taxqirana ha yaraysanin min almacruufi shay oo wanaaga ah shayan an waxba ha ka yaraysanin macruufka sidiisaba ha yaraysanin Ah, wax macruufaad aratay yay kula yaraanin waxaad janno ku geli ilahay baa og midda lagaa aqbaleed ku janno geli ilahay baa garanaye macruufka ha yaraysan hadday noqoto eray wanaagsan hadduu noqdo ficil fiican hadduu noqdo sadaqo hadduu noqdo cilmi la sheego sheega macruufka xataa nabigu uu yihi walow aaya eh, balliqu canii walow aaya buu nabi aley isalatu wasalam yihi yani laa taxqirana min almacruufi macruufka iyo sabafalka iyo khayrka iyo wanaaga ismu jaamica weeya macruufke wax allaal wanaago shareecadu ay aqoonsatoo wanaag o dhan baa macruuf la dhahaa ayib walaw an walaw an tufriqa shay macruufa wanaagood qof ku gasha ha yaraysanin walow an tufriqa habaad ku shubtid lilmustasqii qofka waraabka dalbaaya min dalwika wadaantaadi xaggeeda biyihii ku jiray fii ilaahi weelkiisa ugu shubtid be adoo ceel jooga oo biyo eh, jooga oo xoolo waraabinaya hadduu qof weel kuusoo dhigto inaad ugu shubto macruufkii bay kamid tahay intaa xataa ha yaraysanin iyo kula fududaanin aw amase tukalima akhaaka walaalka abaad la hadashid oo wejhuka wejigaadoo munbasidun furfuran intaa iyaduna waa macruufkii mintaa yaraysan wa iyaaka waxaad kaaga digayaa wa ismaalal izaari hoosguntiga oo la raariciy dhulka oo ragga baa laga hadlayaa aqawiyaha hoostooda inay marada hoos oga dhigaan lama ogolo oo anqawooda uu mara fuulo khamiiskii iyo sarwaalkii iyo macawistii iyo fa inahaa isbaalka iyo marada oo anqawo hoos laga mariyo min almakiinati bay kamid tahay makhiiladii soo maarta xadiidkan xadiidkan isagaa wuxuu soo wuxuu baabi'inayaa qofka intuu maradiisa hoos u dhigaa dhahaya aniga makhiilo iyo kibriga ma aha oo nabiga aleyh isalaatu wasalaam markuu yidhi halaatatu laa yadur llahu ilayhim walaa yuzaki mxuu ahaa walahum cadaabun aliim saddexdii qolo waxaa kamid ahaa almusbilu izaala ah, qofka musbilka ehe maradiisa hoos u raaric yaa kamid ahaa marka iyo riwaayadii xadiid kale ee man jara thawb man jara thawbahu khuyalaan ninkii maradiisa jiida khuyalaa iyo kibir iyo shaafeertan qofka isaga ah marka lafdiga khuyalaaga ah waxa weeyaan waa waxa ka ratimaya sideeda marada hoos laga mariya laftirkeeda waxa ka ratimi oo khuyalaha kaasaa loola wadaa mooyeene ma aha aniga khuyalo kama wadin iyo qalbigiisi iyo la fiirin maayo inaad cudurdaar u leeyahay marada hoos oga dhacdo soor ugu talagelin oo kale oo markuu maxwiista xidhnaba hoos ba oga yar dhacaysa korba usoo qaaday sarwaalka hoos uga siiban dadka qaar baa sidaa ah taas dhibaato male laakiin marka horeba ada tolmadiiba ugu talagashay sarwaakaada inaad anqawyaha hoos ka mariso macawisi sidoo kale hoos ka mariso khamiiska hoos ka mariso anqawyaha min almakiilati buu ku tilmaamay makiiladina maxaa la yidhi waa lagu naargeli walaa yuxibuha manaa kibir baa meeshaa kasoo gelaya kibirkuna sidiisuba waa ilahay leeyahay leeyahayo aadamaha hadduu la qaybsado ilahi subxaanahu watacaala waa ku cadaabaya walaa yuxibuha allahu ilaahay ma jeclo qofka asaga wain imruun qof hadduu cayaraka ku ceebeeyo bishayin hadduu qof wax kugu ceebeeyo yaclamuhu uu kugu ogyahay minka adiga falaa tucayirhu ceebeynin bishayin shay ha ku ceebeynin taclamuhu min aad ku ogtahay ceeb qof kale ku taqaan adaad ku sheegto adigana ceebtu maaratay hadduu kugu sheego qof ceeb aad laheyd buu kugu sheegay ceebta adna ku ogeed ha ku sheegin wey taa macnaha wey iskaga gaabso gaabsowey macnaha isaga waa dambaabay adna iskaga gaabso gaabsowey falaa tucayiru bishayin taclamuhu min aad ku ogtay dacuu iskaga tag yakunu wabaaluhu halaagiisa caleyh korkiisu ahaadee isaga loo ciqaabi oo loo cadaabiye ana iska daa wa ajruhu ajirkiisana laka adigaa qaadani waxaa uu kaa sheegay ajirkiisa baad qaadani walaa tasubana shay-an waxna ha caayin shaygu waa nakira fi siyaaqi annahyi laa tasubana shayan waxba ha caayin wax kasta ayaa soo gelay qaala famaa sababtu ma caayin bacdu kadib daabatan xoolo walaa insaanun insaan daabad wax alla xoolaha iyo daabadii wax dhul socday o dhan iyo qof binaada midna ma caayin saxiix liayri xadiid asagaha marka qofka camalkiisa inuu uturo oo daacadiisa maarata iska burburinin oo dadkaa kale iyo wax uu geysanayo camalkiisay ka go-an tahay qaala xadathana ibrahim bn lmundir qaala xadathani ibn abi fudaykin qala xadathani hishaam bnu sacdin an nucaym bn mujmirin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal maa ra-ytu ma arkin xasanan xasan ibnu caliy oo gabadhii nabiga alay salam faadimaheed ay dhashay iyuu abi hureyre ka hadlaya wuxuu leeya wiilka xasan ahaa ma arkin qadun werigay ilaa faadad waxaa shumi jirtay oo ilmayn jirtay caynaaya labadeeda indhood dumuucan ilin baa ka imaan jirtay buu yiri markaan xasan arka waa ilmayn maxaa yeele ashay yudkaru bishay waxbuu ku xasuusan markuu arkaba ilin baa ka imaan maalin nabiga caleyhi salaatu wasalaam wiilkaa iyo nabiga alayhi salaam sida muqaabalada iyo jeceelka iyo maxabadii hadalkii nabiga yaa kusoo dhacaysa abu hureyre markaasuu ilmaynaya nabiga oo dhintay caleyhi salaatu wasalaam iyo xasan ku xasuusanaya wuxuu leeyahay wadalika ilinta iyo hinta waxaa keenay ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nabigu kharaja yowman maalin buu baxay fawajadanii wuxuu helay filmasjid anoo masaajidka jooga faakhada biyadii gacantu i qabtay nakiciguu yidhi fandalaqtu maco waan raacay intaan wada socon haddana famaa kallamani ilama hadlin xataa ji'naa suuqa bani ayaan tagnay nabiga intaa ilamuna hadlaynin uu fikirayaa ama waxyiga ku socda ama arrimo kaleu nabigu ku mashquulsan yahay ilama hadlin fa daafa fiihi saasuu suuqii bariqaynuqaac u dhex marmaray wa waa fiiriyey oo suuqaqa iyo badeecada oo laga soo gatay iyo suuqa aad gashay iyo karaamadaada iyo sharaftaada badhaa waxayso wax dhibaato kuma geenayso oo ambiyada ilaahay baa suuqa tegi jiray oo cuntada dadka la cuni jiray marka ceebna kuma aha ceebna kuma aha kuwii gaalada ahaa ee ku ceebeeyey waa kii maaratay la yiri oo nabigoodii bay dheheen muxuu aha nabigan maalihal rasuul markaasaa ilaahay wuxuu yihi nabika saasuu ahabi naam uma insarafa wa ana macah uma insarafa waa soo gadoobay ka soo laabtay nabiga wa ana macahu waan la socday xataa ji ila lmasjid masaajidkii baan dib uso ugu soo noqonay masjidkaana gaararkiisa waxaa degan nabiga calayhi salaam reerihiisii faadima bint cali cali bin abi faadima binta rasuul cali bin xaaskiisii iyo usaama bin eh, zayd reer badan oo ahlubeytka nabiga alayh salaam ayaa ku dhadhowaa fa jalasa nabigu waa fadhiistay faxtaba intuu fadhiistay buu deena jilbaha xidhay jilbuu ama gacmo ku xidhay ama maro isaagu xidhay uma qaala nabigu wuxuu yihi ayna lakac riwaayada soo marra lukac lukac ilmaha yar ee saqiirkaa la yirahda hadda loola jeeda udcu lii igu yeer lakaacan igu yeer gurigii faadumana kama fogo way maqashaa fa jaa waxaa yimid xasanun xasan baa yimid oo yashtadu ordaaya waa ilma yar hooyadii waa isku qabaysay o dhan usoo xidhay oo soo udgoonaysay way soo daysay waa kaa soo marray xadiidka qayb ka mid a ah. fa waqaca fii xijrihi nabiga dhabtiisa ku dhacay sala allah alay wasalam si u ordaayaba nabigoo saa u doonyaysan oo jilmaha wax u xidhan yahay ayuu saa iskugu tuuray waad garanta carruurta yararka ahe ciyaaray waalidkood wuu isku ka tuuray nabigu isku tuuray calayhi salaatu wasalaam uma adkhala yadahu gacantiisiibu wuxuu geliyey fii lixyati garka nabiga markuu saa u dhexgalay meeshii dhabta nabiga yusaantu u laacay bu haddana garka nabiga qabsaday calayhi salaatu wasalaam uma jacala nabiyu nabiga alayh salaam baa wuxuu gudagalay hoos u fiiriyey yaftaxu faah afkiisa inuu furayo nabiga afka u kala qaaday fa yudkilu faahu afkiisa fi fiihi afkiisa ugeliyey afku afka ugeliyey yani jeceelka iyo maxabada iyo raxmada iyo sida nabiga sala allahu alayh wasalam uu u jeclaa xasan iyo xusein oo gabadhiisa ay dhashay sibday rasuuli llahi warayxaanatayhima baa la dhihi jirayo aad buu nabigu u ujeclaa sida reexaanta iyo waxa udgoon loo ursado ayuu u jeclaa sala allahu alay waali wasalam uma qaala nabigu wuxuu yihi allahuma allah abu hurayra intaa waa fiirinaya waa fiirinaya wuxuu leeyahay xaaladdu la yaaban yahay wuxuu yihi allahuma inii uxibuhu waan jeclahaye xasan faaxbibhu jeclow waaxiba jeclow man yuxibu qofkii jeclaadana qofkii jeclaadana ilahu jeclow jeceelka la sheegaya waa jeceelkii sharciga ee aan guluwi la soconin oo xadraaf la soconin oo aan shareecada lagu dhaawicin oon dembi iyo bidca lala imaanin laakiin in la yihahdo waa jecel lahay qabrigiisa la yihahdo aan ku diiqno la yidhaahdo maalintii la dilay baa weeyaan maanta waan isdilaynaa xuseen iyo xasan iyo markii laga hadlaayo oo dadku dhiig iska kankeenaan taas ma umalaynaysaa xasan iyo xuseen iyo nabiga saxaabadiisa inay ku farxlaayeen waa dembi weyn waa munkar waa macsiya maxabana ma ahee waa arrin ayaga ay ka xanuunsan lahaayeen oo inaan rabin waayo marka taa iyadaa lama ogolo xadiidku xasan weeyaan duruqana waa leeyahay hishaam binu sacad kaasaa saduuq lahu owhaam axmed iyo xaakim baa soo saaray xadiidku marka xasan weeyaan baaba wuxuu ku saabsanyaa mambaraka qofkii fadhiista calaa rukbatay labada lowbu ku fadhiistay jilbihii buu dhulka dhigtay saa lugaan u saartay sida dee mararka qaar iqcaana waa la yihahdaye iqcaa ayaa la yihahdaa qaab iqcaa kamida wey laba nooc baa iqcaa lagu tilmaamaa midkan marka waa midkan salaada lala imaan karo gaar ahaan aljuluus bayna sajdatayn fadhiga la fadhiista labada sujuudood dhexdooda qofka markuu sujuudda hore kasoo kaco ayaa abaaratu ku fadhiisan karaa mararka qaar jilbaha oo dhulka la dhigto mambaraka qofkii fadhiista calaa rukbatay labada low xadathana yaxya bnu saleh qala xadathana isxaaq bnu yaxya alkalbiyu qala xadathana zuhriyu qala xadathana anas bnu malik ana nabiy allahi sala allahu aleyh waali wasalam sallaa bihim duhura saxaabadii buu duhurka tujiyey falamaa sala markuu salaamo naqsaday qaama nabigu waa istaagay cala mimbari mimbarkii buu fuulay sala allahu aleyh waali wasalam oo su-aalihii wa weydiiyeen qaarkood aan man eh, macno way ku jirin su-aal aan sharci ahayn axkaam iyo faham aan cilmi laga qaadanaynin nin baa wuxuu leeyahy neefkaaga dhumay xaggee jira iisheeg kuwa wuxuu le aabahay xaggee jira kuwa wuxuu le aabahay waa kuma dad baa ila aabaha ooma ekidi su-aalo noocaas oo kalea markaasuu nabiga aleyh isalaatu wasalaam carooday fadakara saaca saacadda qiyama u ka sheekeeyey dadkii buu wacdiyey wadakara ana fiiha wuxuu ka sheekeeyey saacadda qiyaama dhexdeeda umuuran umuur cidaaman waaweyn in dhexdeeda uu yahay intaa buunka qiyaama intii la afuufo arrimo waaweyn baa meesha ku jira oo ay kamid tahay xashrigii qubuurtoo laga soo baxo iyo ummaddii oo meel iskugu keeno iyo qoraxdii oo lasoo dhaweeyey iyo dhididka faraha badan dadka soo baxay biqadri acmaalihim camalkooda intuu dhan yahay iyo muxuu aha mare isdhaafida agga iyo xagga laisku dhaafayo iyo ilmihii yaraa caloosha hooyada ku jira kasoo dhacaya tii nuujinaysa la tuurayso eh, kii yara hadda dhasho xero kasoo baxayso wax la yaab leh oo foolxumo ah oo xanuuna oo murug ah oo walbahaarah oo dhib badan iyo qof walbaba ma-aalkiisa wuxuu xaalkiisa noqon doona aan war ohaynin kitaabkiisa midigta ku dhici doonaa mise bidixda xaggee laga sii doonaa aan war ohaynin haynin miisaankiisa xuslaan doona mise wuu gaaban doonaa jidka siraad ma mari doona mase lagu tuuri doonaa naarta ka hooseysa waxyaalaaso dhan ba qiyaamaha intaasoo dhan ba yaa soo wada hoosgelaya marka waxaasoo dhan ba wadnaha farta lagu hayo ilahay laga cabsado oo la xasuusnaado maalmahaas khatarta ee naga horeysa ayaa loo baahan yahay nabigu waa sheegay umuuran umuur cidaaman waaweyn buu sheegay uma qaala wuxuu yihi man axaba qofkii jecel an yas'ala inuu iweydiiye can shayin shay falyas'al canhu ha weydiiyo arrintaa nabiga calaa kakeed wuu carooday su-aalay weydiiya loo baahneen wuxuu yihi waxaad rabtaan waxaa loo bahay waxaa loo bahneen bal waxaad rabtaan iweydiiya wa inaga jawaabiya kuwa wuxuu yii nab aabahi waa kuba aabaha waa hebel bu yiri abuuka xudaafa ayuu usheegay nabi aleyh isalaatu wasalaam ayna abi abuka fi naar buu yiri abaha naarta ku jira mid ambiir dhintayna oo jaahiliyad iyo gaalnimo ku dhintay maxaa su-aal markaasa waxaa soo degtay qawluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa in tubda lakum tasu'kum wax haddii idin muujihadhow aad ka walbahaaraysaan oo dhibaato iyo xumaan inii keeni su-aalaha noocaas oo kale waxba macnaho ku jira aan jirin iska ilaaliya a maxaa yeele albalaau muwakalun binutqi balaayado sideedaba hadalka hadalka ayaa afkaasa balaayo o dhan ba halkaas ka soo baxaa afkaada haddaad ilaashato carabkaada dhowrato waad badbaadi marka wuxuu nabigu yidhi in badan ba waxaa su i iweydiiseena bal intaan mimbarkan saarnahay su-aal weydiiya waa inaga jawaabaya fa wallahi baan ku dhaartay laa tas'aluunii ima weydiisaan can shayin shay ilaa akbartukum waa idiin sheegayaa maa dumtum fii maqaami haada halkan intaan taagnahay mimbarkee aan saarnahay su-aal kastood i weydiisaan waa idiin jawaabi buu nabigu sala allah alay wasalam ilahay baa wax walba ufayiday qaala anas baa wuxuu yidhi fa akhara annaasu dadkii baa waxay badiyeen albukaa oohin way gartay arrinta inaan caadi ahayn waa nabi maxamed oo carooday sala allahu alay wasalam oo mimbarka saaran carada nabi uu caroodana waxaa khatar lagu sugan yahay cadaab inuu fooda kusoo hayo marka saxaabadii baa wada ooyey xiina goortii samicuu ay maqleen dalika hadalkaa min rasuulilah ay ka maqleen calayhi salaatu wasalaam wa akhara rasuulullah nabigana wuxuu bediyey ku celceliyey an yaquula inuu leeyahy salu iweydiya haddee su-aal iweydiiya saxaabadana oohin bay yay marka ku ooyeen nin walba lafihiisa u khatar u galay oo cabsaday wuxuu yihi cadaab ama nuu soo degaa fa baraka cumaru wa shaahidka xadii intaa loo keenay fa baraka cumaru cumar baa fadhiistay calaa rugbatay labada loobu ku fadhiistay wa qaala wuxuu yihi radina billahi rabba radina billahi rabba wabilislaami diina wabimuxamadin rasuula saddexdaa erayoo cajiibka buu ku hadlay hadda ka hor buu maqlay nabigoole calayh salaam daaqa dacma aliimaan man laqiya man radiya billahi man radiya billahi rabba wabilislaami diina bimaxamedin rasuula iimaanka waxaa dhadhamiyey oo mu'min khaalis ah qofkii ilaahay rabbinimadiisa raalli ku noqda oo wax allaala wixii awaamir ah uu lahaana qaata wuxuu ka reebana ka haadha axkaamtiisii iyo awaamirtiisii iyo aayaadkiisana ku qanacsan wa bilislaami islaamkana diinan diin raalli loogu noqdo oo diin ka dhigta oo ku dhaqmo o dhaqan ka dhigta wa bilislam bimaxamed nabi maxamedna rasuula rasuulnimadiisa raalli oga noqdo oo rumeeyo oo raaco oo jeclaado oo amarkiisa qaato oo sunadiisa dabaqa saddexdaas ayuu warka cumar ku dhawaaqay wuxuu yii raalli baan ku nahay nabi allow ma nihin dad shaki kaa qaba oo adiga maaratay kutifaayo oo eh, kula murmay ma nihin muslimiin baan nahay gacmaha taagnay waa nooc samee nabiga alayh salaam caradiisi iyuu ku dejinayaa inuu markaa uu ku qanacsan yahay oo ka dambeeya nabigu muujinaya fasakata rasuulu llahi sala alla alay slam baa aamusay oo degay sakanat qadabuhu caradiisina way degtay xiina qaala dalika cumaru cumar markuu hadalkaa yidhi saluu weydiideedii waa ka aamusa waa iska daayay uma qaala rasuulullah nabiga alay salam wuxuu yihi awlaa ah, waa idin soo dhawaatay bu waa sigateen awlaa ee qaruba minkum maa takrahuun waxaad nacayseen baa inii soo dhawaaday sidii qawluhu tacaala bay lamid tahay awlaa laka fa awlaa ee qaruba lakum maa tuucaduun wixii idinii yaboohayay ee naar iyo cadaabaha baa soo dhawaaday maa takrahuun waxaad nacayseen baa inii soo dhawaaday buu yiri ama wallahi baa alladii allihii baa ku dhaartay nafsu muxamadin nabi maxamed gacantiisa biyadii gacantiisa ku jirtaa nafsu muxamadin nabi maxamed naftiisa allaha ay biyadihi gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay laqad curidat calaya aljanna waxaa la ii bandhigay oo la ii tusay jannadii markaa mimbarka saaraa jannadii iyo dadkii ku jiray iyo wixii lagu geli lahaa wix o dhan baa la tusay wanaaru naartina waa lay tusay fii curdi hada alxayd derbigan hortayda ballaciisa naartina liigu soo sawiray oo liigu muujiyey ilahina awooddiisa waxba kuma aha subxaanahu wa wamaa dalika cala allahi bicasiiz waxba kuma ah haddii aadamihii iyo basharkiiba ilaahay u sakhiray oo alla uu baray in adduunka salkiisa waxa ka dhacaayo ay shaasho meeshana ka fiirsadaan bani aadamka hadduu ilahay u sahlay awoodda ilahay waxba kuma aha subxaana wa tacaala waa mucjiza min mucjizaati nabiy wax camala iyo wax shaqaa iyo wax teknolojiya iyo qalab laku xirxidhay wax aanu jirin yaa nabiga loo soo dhigay halka loo dhigay waana ana usalla anoo tukanay falama ramarkin kalyawmi maanta oo kale fi lkhayri khayri wa shari shar khayr iyo shar maanta wax lamid ah saar khayr iyo shar u arkay wax lamida ma arkay bu nabi sala alla alay wasalam jannadiina waa la tusa nabigu khayr oo dhan uu ku idlaa naartina waa la tuso shar oo dhan ay ku idleen xadiidku xasanu saxiix weeyaan saii saxiix wey qaala marka fadiilata cumar cumar radi allahu canhu fadligiisay tusaysaa iyo sidau u ahaa afqahu saxaaba saxaabadka ugu faqiihsan xaalata markay imaato culayska iyo duruufo adag marka la waajaho qofka naftiisa intuu xakameeyo jidkii lagaga bixi lahaa xaaladan ayada a ah, maareeyo oo maskaxdiisa intuu dejiyo ku hadla waa qof qiimo badan saxaabadii oohin bay ka wada dhaqaaqeen haddii oohintii maa la wadi nabiga alay slam mambarkii buu saaran yahay in laga soo dejiyo la sameyn xido la muujiyo in nabiga caleyhi salaatu wasalaam la rumaysan yahay oo la jecel yahay erayo fiifiican oo marka wuxuu la soo baxay nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu ku degay radina billahi rabba wabilislaami diina wabimuxamedin sala allahu aleyh wasalam rasuula kelimo aad u qiimo badan weeyaan oo qofka muslimka inuu akriyo ay tahay gaar ahaan aadaanka markuu la maqlo oo la aadaam ayaa kamid a ah meelay kuso aroortay raditu bilahi raba wbilislaam diin maxamed sal slam ayb qaala raximah llahu tacaala baabu listilqa fadhigii baa kasoo baxnay haddana waxaa la gelaya hurdadii alistilqaa qadaaqadaad oo loo saaxdo qofka hadduu qadaaqadaad u saaxdo ka waran waxba dhibaataa male haddiina cawradiisi ayna muuqanaynin oo u iskaga saaxdo lugihiisa uu isdu saari karaa bishardi ayna cawradiisi ayna muuqanaynin xadathana malik bn ismaaciil qala xadathana ibn cuyana sufyan qaala samictu zuhri yuxadith an cabaad ibn tamim an camihi cabaad bn tamim an camihi hadaad maqasho camkaas waa cabdullaahi ibnu zayd wey cabdullahi ibnu zayd ibnu caasim almazani a qaala wa saaxib lwudu ninka la dhihi jiray wey ila cabdullahi ibnu zayd kalaa jiro cabdullahi ibnu zayd binu cabdirabbi la yihaahdo ayb can cami cabdullahi ibnu zayd qaala wuxuu yihi ra waxaan arkay qaala wuxuu yihi raaytuhu waan arkay ra-ytuhu duu af kasoo bixinayayba qultu libnu cuyayna annabiya yaan ku iri bu yihi xadiidka marka waxaa ka sheekeynaya malik ibnu ismaaciil baa wuxuu ka warinaya ibnu cuyayna uu soo wariyey cabdullahi ibnu zayd markuu soo marayo wuxuu yihi ra-ytu nabiya nabiga alay salaam baan arkay isagoo sidaa ujiifa yuu soo wadaa marka ninkan la yidhaahdo malik yaa marku uu sufyaan uu saa yiriba ibnu cuyayna yaa wuxuu yihi annabiya ra waan arkay qultu waxaan ii ibnu cuyayna waxaan ku yidhi annabiya ma nabigu arkay cabdullahi ibnu zayd ra qofku leeya waayo sala allah alay wasalam qaal nacam haa nabigu u wadaa mustalqiyan nabigo qadalqadood u jiifa waadixan dajiya ixdaa rijlayhi labadiisa lugood midood cala luqraa midda kale isagoo qadalqadood intuu u jiifa labada lugood midood mid kala saaray waa qaab loo saxdo weeyaan oo dadka marka iska yar nasanayaan oo kale iyo marka xooga hoosgalabeedka iska yar jiifi iyo hadduu wax akrisanayo mararka qaar uusaa iska leeyahay oo kale iyo intuu qadalqadaad u saaxdo lugadalood mid u taago midda kale ka saaraa dhib ma laha fi saxiix muslim waxaa ku sugan laba xadiid oo midkan iyo mid kale oo kasoo horjeeda oo ah qofka yuuna saaxanin mustalqiyan waadican ixdaa rijlayhi cala lukra isagoo labada logoodba isdul saaray taas waxaa lagu fasiraa haddii cawrada ay faydmayso cawrada ay qofka ay banaanaanaysa wey macawis baad qabtay gaaban markaa labada logood isdul saartay dee cawrada way banaanaanaysaa starwaal iyo waxna ma qabtid taasoo kale warka lama ogolo haddii laakiin aamin laga yahay oo cawradii ay asturan tahay dhibaato male sidaa in loo saaxdo xadiis saxiixa weeyaan qaala raximah llahu tacaala xadathana isxaaq bnu muxamedi qaala xadathana cabdullahi bnu jacfarin can umi bakri binti miswarin can abiha qaala qaala wuxuu yihi ra-ytu cabdiraxmaan bin coof baan arkay mustalqiya isagoo qadaaqaadujii raafican kor u taagay ixdaa rijlay labadiisa lugba midood caluqra midda kale xadiiska waa daciif wey umu bakr bintmiswartaas umu bakr binti miswartaas yaa majhuula ah oon la aqoonin baabu dijca saaxashadii calaa wajhi waji waji qofka u saaxdo dhalinyarada hadda waqtigan oo kale aad bay ugu badan yihiin gaalada iyo waxyaaba yaa intaas meelaha lagu arkaa meelaha jajiife ee beeraha iyo meelaha qorraxaas isku dhidhigaayo ee caloosha dhulka intay saa u saaraan nooca jiifka noocaasa waa la diiday ma banaana waa keefiye aan wanaagsanayn lagana yaabo inayna caafimaadka iyo sixada u fiicneen oo qofka inuu beerbeer u saaxdo ama ma ahee dhaqanka dadka muslimiinta lagu yaqaano aan ahayn oo oh, gaalada in la shabahaan aan banaanayn wixii muslimiintu aynan gaalada waxay khaas uleeyihiin lagu isshabaho ma banaana ama xoogo kibir iyo waxyaala noocaas oo kale mararka qaar ay la socoto xadathana khalf ibnu muusa binu khalfi qaal xadathana abi muusa bnu khalf an yaxya bn abi kahiiri can abi salamata bn cabdiraxmaan bn cawf can ibni dikfata algifaari ana abaahu ahbarahu anahu kaana wuxuu ahaa min asxaabi sufa asxaabi sufadiibu kamid ahaa niman waxay ahaayeen masaajidka nabiga agtiisa iska degan oo meel yaro darse oo loo dhisay bay iska saxan jireen masjidkana way iskaga cibaadaysan jireen nabigana way dhegeysan jireen wax alla wuxuu akriyay sala allah alay slam oo diin iyo wacdi iyo qur-aan iyo xadiid ah intaba way dhegeysan jireen adduunna mashquulkiisa faray ka qaadeen asxaabu sun fala dhihi jire abu hureyra baa kamid ahaa ilaa ay cilmi ka barteen dee maaha inay sidaa ku tageen reere yeesheen oo xoolay tabcadeen oo abu hureyra soo maray ama meelaha qaar ku aran isagoo oo reer yeeshay oo meelaha qaar tabcaday ayaa arkaysaa beer buu lahaan jiray radia allahu canhu a ardaa masracata abu hurera ayaa jiri jirta oo lasoo martigelay martiyey oo dad marti qaaday intaba waad arkaysa marka asxaabu sufadii waa raggii dalabatulcilmiga ah, ila waxaa jirta marxalo leeya marxalatu taxsiil marxalatu taxsiilka waxaa fiican in loo tafaruqo adduunka hadda sidii hore ma aha dalabatulcilmigii bilow ahaa ee inay waxbartaan oo waxbarashada u tafaruqaan oo mar ay udhegeystaan iyo mar ay raacdaan iyo mar ay ku kala aadaan iyo mar ay inay muddadaa kooban ee xoogoodii iyo caafimaadkoodii dhallinyaranimadoodii firaaqoodaba uu ilaahay siiyey inay boobaan oo wax badan ba isbedeli doone la rabay waxaa wey hadda way yartahay isagoo waxbarashadu saa bilaababa xaggana shaqo bilaabi soo saa ma ya ah, dugsi baana sugaaya ad maqlaysaa waka dugsigan waa khayr ilahayna siiyey waa khayr ilahayna siiyey ummaddana waxbaa la barayaa khayr badanna waa laga helay laakiin waxbarashada aan ku dadaalo waxbarashada aan ku dadaalo ma jiri jirin nolosha wixii ay cariiri tahay oo qofka laga yaabo inuuna qada helin quraac helin ayaa wax la baran jiray markaasa wixii ay barteen ilahay u barakeeyeyoo cilmi uu noqday marka inagana barwaaqo iyo nicmo badan baan ku nool lahay nicmadaha faraha badanna waxaa ka faaidaystaaba iska yar maanta ah, raaxadii nafta markii laga badiyo marka dambe waxay noqon wax oo yani mayacday bay noqon naftu way mayaci in yar oo fadhi ah uma adkaysan karto in yar oo wax fiirina uma adkaysan karto in yar oo wax dhegaysa uma adkaysan karto waxay dooni mar walbaba inay un galgalatay doonaysa marka xaalada iyada ah waa xaalada arukuun ah, ila raaxa in raaxada iyo nafta eh, macaankeeda ladala socdo dhib bay keentaa marka kaana min asxaabi sufu kamid ahaan jiri qaala bayna ana naaim anoo hurda fi lmasjidi masaajidka anoo dhex jiifa min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa anoo iska jiifa masaajidka meel kale ma leh aataani waxaa ii yimid aatin baa ii yimid aatin waxaa u dhaha qofka habeennimo kuu imaada aataani aatin wa ana naa'ima anoo hurda calaa badni calaalcalool calaalcalool buu u jiifaa ma yaqaano inaan la ogoleen fa xarakanii qofkii ii yimid ayaa dhaqdhaqaajiyay birijli lugtiisa lugtuusaa igu dhaqdhaqaajiyey fa qaala wuxuu qumkac haadihii sidaad u jiifto bidcatun waa hay-a jiif iyo qaab qaab jiif weeye qaabkaasoo yubqiduhaa uu neceb yahay allahu ilaahay ilaahay wuu necab yahay qaabkan in loo sooxdee loo saaxdee ka kac yi nabi sala allah alay wasalam ka kac marka nabiga lugtiisa alayhi salaam iyo taabashadiisa iyo jirkiisa ayaa heli kara waxaa way soo dhan mubaarak bu ahaa sala allah alay waali saxaabaduna waxaba yaraatee xumaana kubayna arki jirin waana edbinaya rasuulka alayhi salaam oo tarbiyada iyo tacliintu isku waday inuu wax baro xaggana tarbiyeeyo iyo isku waday sala allah alayh waali wasalam wixii tacziir iyo edbin u baahan iyo wixii canaan u baahan iyo wixii waare iyo jireec nin walba siduu yahay kula dhaqmi jiray sala allah aleyh waali wasalam war qaabkan u saaxatay waa qaab ilaahay uuna jecleene ka kac buu yidhi fa rafactu ra'si madaxaygaan kor u qaado yidhi qofkan waayo fa ida annabiyu waxaa ugu soo booday fujaayadii wey annabiyu waaba nabigii calayhi salaam qaa'imu taagan calaa ra'si madaxay nabigaabay kor taagan sala allahu aleyh waali wasalam xadii saxiix wey marka qaabkaa caloolcalo loo saro inbidaaxa lama ogolo qala xadathana maxmuud xadathana yaziid bnu haarun qaal akhbarana waliid bnu jamiil alkindiyu min ahli filistiin ninkaa la yihahda waliid bnu jamiil alkindi ahlu filistiin buu kamid yahay waana mutakalimu fiihi daciif wey qaal can ilqasim bn cabdiraxmaan can abi umamata ana rasuula lahi sala allahu alay waalih wasalam mara birajulin fi lmasjid nin buu soo maray masaajid kudhex jira munbaixan liwajhi afgab buu ujiifa munbaixan liwajhi afgab buu ujiifa fadarabahu birijli lugtu nabiga saa ugu dhuftay waqaala wuxuu yihi qom kac nawmatun haadihi nawmatun waa hurdo iyo qaab loo saxdo oo jahanamiyatun loo nisbeeyey waa qaab jiif oo jahanamiya loo nisbeeyey yani jahanamiya waa nisba ilaa jahanam walciyadu billah qaabka kuwa naarta lageliy jahanama geliya saa usaaxdo saasaa ujiif o u elalaya ay de naar bay ku jiraan cadaabkii saa loo seexinaya qaabka markaa usaaxani bu ka wada daciif wey xadiidkan baabun laa yaakudu walaa yucdii ilaa bilyumna qofku mana qaadaayo mana soo mana bixinaayo ilaa midigta mooyane intaa noo joogto wallah aclam bilahi tawfiq sala allah waslam aley